الحديث التاسع عشر حديث كسقال يطمني هذا المحل وروى أبو داود عن فاطمة بنت أبي قبيش فاطمة بنت أبي قبيش أنها فاطمة كانت وحيها تستحاض مد دبرفرا وكدعه ديق لنا أياكم بعجري فقال لها النبي النبي وكيري صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة إذا كان مكو سقناضه damulxaydati dhiigga xaydka fa innahu damun waa dhiig dhiiggaasoo aswadu madoow dhiiggaasoo yucrafu la yaqaano gabdhuhu yaqaaniin saasaa nabigu ku yidhi sala allahu alay slam dhiigga xaydka waa dhiig oo madow ah oo gabdhuhu ay garanayaan saasuu ku yidhi taas marka waxay kutuse gabadha hadday kala sooci karto midab ku kala sooci karto taasay ku aidaa kaana daaliki faidaa kaana daalika ah, dhiiggaas markuu sugnaado faidaa kaana daalika ah, dhiiggaas markuu sugnaado oo ah dhiig madow oo la garanayo inuusan ahayn kii jirada kii jirada oo istixaadada maaha waa kii xaydka kaasu markuu sugnaado faamsikii ka joog cani salaati salaada marka gabadhii aan markii hore caadaba ku dhici jirin oo aan caado lahaa jirina kowga dhigi jiradaa bilaabay kii xaydkuna waa yimid ayada calaamadaas ay ka bilaabay dhiig madow adadag uraya hadday aragto waa xayd ay leedahay gaduud jilicsan markay aragtana waa jiradii ay leedahay calaamadaasay ku soceen markay calaamadda xaydka aragtay ka joogsay daacadka loo shardiyo dahaarada markay calaamadii weydana waa qubaysane dhiiggiina waa iska socdaa ogow markaasay bilaabeen axkaamta fa kaana daalika dhiiggaas madowga markuu sugnaado fa ka joog cani salaada fa kaana alaakharu dhiigga kale markuu sugnaadana fatawada i weyse qaado wasalli tuko inamaa wax kale maan huwa dhiiggaasu cirqu waa xidid ay ee ma ahan xayd isagu fa inamaa wax kale maan huwa dhiiggaasu cirqu waa rawaah abu daawuud ayaa wariyey raqamka laba boqol sideetan iyo lix wasaxahu lxaakima saxiix yeelay wabnu xibbaanna waa saxiix yeelay wanawowiyuna fi lkhulaasati ku saxiix yeelay qowluu yidhi yucrafu yucrafu laba dabdi ay leedahay yacrifu waa dhiig uraya iyo yucrafu waa dhiig la yaqaan labadaas magacood labadaas macnaa uu leeyay oo waxaa loo dabdiyaa marna majhuul marna musama yucrafu iyo yacrifu qowluu yidhi yucrafu fiihi ixtimaalaani laba ixtimaala ku sugan alawalkan ugu horeeya annahu yucrafu calaa siiqati lmajhuul waa in siiqadii majhuulka uu ku sugan yahay min almacrifati yuuna ka yidhi markaas yucrafu waa la yaqaan qaala ibnu raslaan wuxuu yidhi tacrifuu waxaa garanaya annisaau dumar qaala diimiyu wuxuu yidhi ey tacrifuu iyo watakhaanati adadaygiisa inuu yahay dhiig ad adag kamaa tacrifu siday ugu garanayda bictibaari caadati caadadiisii tixgelinteeda maalmihii uu imaan jirayna waa fiirina marka midabka iyo adadayga waa sifu maalmihiina waa fiirina marka labadaasaa lagu gara waani dabdiga kale oo yacrifu lafdigaas dabdi kalu leeyahy in musama loogu dhawaaqo waani ixtimaalka kale annahu lafdigu calaa siiqati lmacruufu ku sugan yahy min alacraafiya laga keeno ey lahu carfun kar uu leey lahu carfun kar ayuu leey wa raa'ixatun ur ayuu leey lahu carfun kar ayuu le waa soo karaa waa dhiig soo karaya wa raa'ixatun kar ayuu leey waa soo ura afaadahu macnahaas labaad waxaa faa'ideeyey alcaiim alcadiim abaadi fii cawni macbuud waa haaixa ama macmuudka haray shiu ui qultu waa le wa fi lixtimaali taani ixtimaalkan labaad oo ah kanu leey anna min jumlati lmumayizaati waxyaalaha soocayo dhiigga kala soocaya oo midna xayd ka dhigaya midna ka dhigaya istixaado waxaa ka mida arraa'ixata karka fanatnu urku xaydun waa xayd waqayruhu midkaan urayna istixaadatun karka waa lagu kala saara midabkana jilay iyo adagna kula saara saddex calaamo wey dhiiggii markaa saddex calaamo leey tancayd waa madow madow gaduud iyo madow isku jiro maan madow dhuxula maha madow iyo gaduud isku jiro waana adadagya waana ura kan istixaabadana saddexda kale sii marka waa gaduud khaalisa urna male waa dhiig caadiyo xididku ayuu gaduud khaalisa urna male waana jeecsanya marka calaamadaas lagu kala saara uri fanatnu urku xaydu waa dhiig waqayruhu isticaada wayudaafu ilaa dalika wayudaafu waxaa lagu dara ilaa dalika midkaas oo urka ah maakii dukida lagu soo sheegay fi lixtimaali lawali oo min asakaanati inuu adag yahay fahiya sifatun waa sifo lidami lxayd u sugnaatay wallawna a ka mid ah, calaamadaha lagu kala saara falswadu walaxmar falswadu laxmaru midka madoow gaduudkuna ku jiro min awsaaf ilxayduu ka midi hadduu madow iyo gaduud isku jiraya falswadulxmar w ha midka gado gaduud iyo madow ma ahan mid kastoo madow iyo mid kastoo gaduud inuu xayd dee dhiiggii labadaba waaba labada ee waxay tahay madow iyo gaduud isku jira midkii ah xayd weytaas laakiin gaduud khaalis hadduu yahay xayd maaha markaas waa istixaada